masale soo qabo masaa'ilka baxhiga dheeraadka u baahan masaladaasaad aad u baare adilada ku soo aroortay inaad jamcidaad isku daye aqwaasha culummadu ka yidhaahdeen inaad jamcidaad isku daye wejkeeda raajixa inaad gaartaad isku daye mudaakara maca nafsi a la yidhaahdaa taas haddee qof daalibaa uma habboona inuu ka marnaado waa laazim mas'alada kale waa mudaakara maca alkhayr cid kale inaan wax la mudaakaraydo taasna waxaa loola jeedaa inaad ka doorato walaalahaaga ardada ah qof kuugu kaalmeeya dalabulcilmiga oo mustafiid ah oo xoogaa fahmadiisa iyo qoontiisa aad ku kalsoon tahay marka masaa'ilkii lasoo maray iyo kutubtii lasoo akhriyey aad hadba masalaad kitaab aad qabsanaydaan maalan waa iskula ceshaydaan masaladan marka la soo gaaro ayaa bal sida uu qof walba u soo bandhigaa iyo haddii masaladu marka ay weliba khilaafi noqoto kaleeto mid walbaba inuu soo darxiyo inta uu hayo adilo iyo aqwaasha iyo sida isaga la raajixa ah iyo sababkay raajixa kula noqotay ayadoo si jawi degan iyo nusxi loo kala faa'iidaysanayo layskana ilaali doono waxyaalaha uu shiiqu ka digayo marka waa arrin aad u muhiim ah waa arrin aad u muhiim ah faa'iidana badan waana aaday u faa'iido badanta tamatac ku raaxayso macal macalbusaraa'i kuwa aragtida leh la jirkooda bilmudaakarati mudaakaro iyo wal wlmuaaraxati isku soo ridid tama taac ku raaxayso macal busaraa'i waa basiiradii qalbiga aheed dadka indhaha qaba oo indhaha leh oo macnaha oqoonta leh ardada oqoonta feecan leh la jirkooda waxaad ku raaxaysataa bilmudaakarati waxa weeyaan isla mudaakarayn iyo isla wal walmudaaraxati isku soo ridid qof ay masalada soo rido adilada uu hayo aqwaasha ku soo aroortay wejulistidlaalka wejka uu u arko inuu raajixa tahay walmudaaracati isku soo ridid wey ama isku soo tuurid fa innahaa mudaakaradu fii mawaadina meelay ku sugan tahay meelahaasoo tafuuqu ay ka sarraydo almudaalacata daalacashada inaad kitaabkii inta soo bilowdo iska akhrido oo dul marto tanaa ka sarrayda waa ay ka sarraydaa wa tashxadu way afayda addihna maskaxda wa tuqawi wayna xoojidaa addaakirata xasuusta mudaakaradu aad ayay diinigaaga u afaynaydaa oo qofka marka uu mas'aladan qof inuu la niqaasho si cilmiga go'aansado dareenkiisa quwo weyn ayuu bixinaya awood badanuu bixinaa inuu sida sawaabka uu gaaro laakiin markuu keligiis akhrisana waxaa dhacdaa maskaxdu inay baariska tahay oo aysan quwo badan bixin oo si fudud uu iskaga kor maro wixii uu akhrinayay laakiin marka masalada qof kale isla mudaakarinayaan awooddii ugu dambayda maskaxdu bixine marka aaday u afaynayda maskaxdaada xusuustaadana way xoojinayda multaziman xaal aad tahay midkii laasimaya al-insaafa garsoorid waa inaad cadaalad samaydaa garsoorid oo aad insaaf iyo cadliga aad ugu dadaalaydo inaad un adiga qowlkaaga inuu raajix noqosho ama sida aad u aragtay ay raajix noqoto ha ku dadaali laakiin waxaad ku dadaashaa sawaabka inaad ogaato oo sidii imaam shaafici uu dhihi jiray aniga carabkayga ama carabka qofka ila munaadaroona midka xaqu ku caddaada ma kala jeceli aniga maqsuudkayga waa inu xaqu caddaado marka waa in maqsuudkaagu yahay inaad garato ilaahay shayga uu jecel yahay rasuulkiisu jecel yahay oo ah masalada sawaabkeedii inaad garato kaliya waa inay ujeeddadaadu tahay marka insaaf ayaad ku dadaale oo haddii masaladii ay caddaato kadib doodo lama rabo multaziman xaalata ay kii laazima alisaafa garsoorid iyo cadaalad walmulaadafata iyo isku dhimrin kelmadna kelmaday ka degantaad adeegsane kelmadaha cunfiga iyo shidada waa iska ilaalinin laba sababoodaa imaan karta cunfiga sida uu yidhi sheh maxamed salix uthaymiin midda koowaad qofka aad mudaakaraad la samaynay inuu xoogaa daciif yahay markaad cunfi adeegsato waa saas masalada oo kelmada adadag adeegsato oo yidhaa waaye waa sida adigana saas danu kuuguma jirto oo iska kaa waafaqa saasdan kuguma jirto waaa la rabay qofku awoodiisa inta soo bixiyay cilmigiisa inaad ka faa'idaysato ayadiion sax ahayn inuu kugu waafaqaa dhacda markaad adadkaydo adigana dantaadu kuma jirto adiga in la waafaqo ee dantaada waxay ku jirtaa sawaabka in la gaaro ta labaad markaad shiddo ka dhigto inu asna shiddo ka dhigo oo meesha colaad iyo muran ka bilowdoo ay xaqiiba saas aad ku seegtaanba aad xaqiiba seegtaan labadaas ay keenayda kelmadda adag marka bataatanba markaad walaalka casharka kula ceshaydo amaad masalo la baaraydo waa inaad kelmadaha cunfigaho dhan ka fogaataa kelmad oo aad u ladiifa oo dhimrin ay ka muuqato ayaad isticmaaleen mubtacidan xaalaad ka fogaanaydo canilxayfi jawrka iyo washaqabi buuqa jawrka waa iska ilaalineen iyo dulmiga xayfku waa in xaqa laga leexdo sawaabkii oo muuqda aad kadib waa w shubahaad iska soo aroorine masaladii waa cadda waa cadda marka markaas waxaa muuqata kaliya qalbigaaga inay ku soo hartay inaad ra'yigaaga u gargaarto taasuna hadde waa dalaal wey waxyaalaha lagu baadiyoobo khatarta ay ka midta mubtacidan xaalaa tahay midkii ka fogaana can ilxayfi jawrka iyo washaqabi buuqa iyo walmujaasafati miisaan la'aanta ah, mujaasafadu waa miisaan hadal aan miisaan lahayn waxaa la rabaa hadalkaagu dariiq cilmiga inuu ku socdo adiladii markaad aqrido waxaan daliilahayn waa inaadan daliishan heekhbelsaasyiimsheekh ah, ka cilmi badanta hadii warkaagi noqdo marka dee masale cilmiyaba kama hadlaydid dariiqo oo culmaba ku hadli maydid dariiqo culmo ku hadli maydid waxaa la rabaa jawrka inaad iska daydo miisaan la-aantana ka ta hadal iska qubanaa oon miisaan lahayn waxaa la rabaa daliil iyo wejulistidlaal saxan inaad ku hadasho ah, daliil aad waxaad daliishaedaa daliil saxan waa inuu noqdo haddana qaabkaad u daliishaedaa qaab saxan waa inuu noqdo taasna si kale laguma keeni karo ilaa usuulu fiqi qofku inuu yaqaan maahane dliilna qofku ma yaqaan sida badan haduusan usul iiga oqon haddii dliilki uu yaqaana ma dhici karto weji istidlaaka inuu saxaaqo isagoon usuulki oqon wax dhici karaba maaha wax dhici kara maaha waa qawaa'id aan qof ka maarmaa jirin hadde qofkii naxwo kaliya inta iska barto naxwadiisa ku ekaysaa usul fiqi uma baahan laakiin alkitaab wasunna alfiqhu qofka saddexdaas doonayo bal walcaqiida ma ka maarmo usul fiqi waa fani fanni walbaaba uu u baahan yahay wy ah, marka naxwada iyo sariga nawada sari usulfiqu ma bahan iyag uma bahan ah, qofkii marka labadaas luqadaas kaga gaabsanaa asaga usulfiqu uma bahan laakiin funuunta oo shareecada oo maqaasida ah laga maarmaanu u yahay qofkuna inuu miisaan la-aan ku hadlaa iyo inuu dariiqa cilmiya ku hadlaa xataa isaga isma ogaa karo lama fahamsiin karo haddii la yidhah dariiqadaad ku hadlaysa dariiqa cilmiya maaha ah, qaabkaad wax u dariishayda dariiqadii culummada maahan haddii la yidhah xataa kulama fahmayo laakiin hadduu usuulka yaqaano qof musifa yahay waa lagu qanci kara war dariiqad ku hadlayda dariiq sax ma oo saysan ku ahayn ee daliilkanu waa nuucaas adna nuucaasad u daliishay waa fahmi kara marka laakiin haddee dhagool haddaa la dhagool maxma fahamsiin kartaa qofka aan usuulka oqoon dhagool camal waa hadda qofka naxwada oqoon hadduu kelmad qaldo ma fahamsiin kartaa ma dhihi kartaa kelmaddaasaad ugu dhawaaqdo waa qaldanta ma dhigi ma fahamsiin karti ma kula faham maanta horta sharxay marka waa qof oo dhagool camala marka miisaan la'aanta waa inaad iska ilaalidaa wa kun ahaaw calaa xadarin digtooni ku sugan markaad qof masale la baaraydo xadar ha ka tegi xoogaa digtooniya waa inaad qabtaa ah, xoogaa digtooniya waa inaad qabtaa fa innahaa mudaakaradu tagshifu waxay faydaa cuwaara cayntoo la goda cuwaara man qof ceebtiis laa yasduqu aan run qofka aan runta sheegayn ceebtiisa bannaankay soo dhigtaa mudaakaradu ah, cuwaar ah, cuwaara man qof ceebtiis laa yasduqu aan run sheegayn alcuwaaru alcaybu wاlkharqu ah, waa daldaloolka iyo ceebta ah, ceebta iyo daldaloolka la yidhaha qofka daldaloolkiisay bannaanka soo dhigtaa ah, waa alcayb wاlkharq marka xadaraa lagu sugnaadaa markaad masale aad ka niqaashaydo xadaraa lagu sugnaado fain kaanat mudaakaradii hadday noqoto maca qaasirin mid gaabiya la jirkiis ficilmi ku gaabiya qof aan adiga kaa hooseeya oo aan masaa'ilkuba u baxsanayn haddaad tira waxbaan la mudaakarayna taas waxba ka faa'iidi maydo waa khasaaro khasaaray kugu tahay fain kaanad hadday noqoto mudaakaradii maca qaasirin mid gaabiya la jirkiis ficilmi ku gaabiya baaridi dihni maskaxdiisu ay qabowdahay maskaxdiisu nashaad ma maskax oo faham badan maahan waa baraf fa daa'un waa cudur wa munaafaratun waana kala cararid waa kala cararid wey waxba ka faaidi mayd wa amaa mudaakaratuka inaad la mudaakaraydo maca nafsika nafsadaada fii taqliibika gedgedintaada aad kula mudaakaraydo limasaa'il اcilmi masaa'ilka cilmi aad gedgedido fahaada kaas laa yasuuqu ma cunamayo an tanfaka canhu inaad ka suusho taas ma raba inaad ka suusho maaha masaa'ilkii iyo kutubtii aad soo baratay waa inaad hadba ku laabataa waqad qiila waxaa la yidhi ixyaa lcilmi cilmiga noolayntiisu mudaakaratu waa mudaakaradiisa cilmiga noolayntiisu waa in la mudaakareeyo arrintaas waa arrinta ugu muhiimsan oo ardayga inuu meel ku xirto ay tahay kitaab kastood soo akhrisatay waa inaad hadba ku laabato wa khaasatan fanniga haddaad xoogaa fiican ka barato kutubtii ugu muhiimsanaadoo soo akhrisatay markaad muddo joogtaba waa inaad akhrido haddaadan dad u akhrin waa inaad adigu akhrido mudaakaradas ku laabo kitaabkii soo bilow dhamme soo bilow dhamme soo faniga maala naxwadii oo kale si fiican hadaad u akrisato haddaad maalan aad qadrigana mar hadba carabka soo marido marna alfiyada iyo ibnucaqiilka maca alkhudari fanigaas naxwada maskaxdaada marna kama baxay qawaa'idkiisana kaa lumi ma kaa lumaan uma baahnin marka ajruumi iyo mulxa iyo inaad soo akrido uma baahnin ah, daad maalan naxwadii si fiicanaad u baratay mar kasta alfiyada iyo waxaad akhridaa iyo ibnucaqiilka iyo khudariga khalaas wey ma kaa lumay qawaacidka naxwadu kaa lumima usuulkii xoogaa baratay hal kitaaba muhiima ah, ama jabal jawaamica ama maraaqiga iyo shurwaaxdiisa aad mar walba hadda markaad muddo joogto dhowr bilood markaad joogtaba waa soo bilaabe waa dhammayne markaad dhowr bilood joogto waa soo bilaabe waa dhammayne ma kaaluma usuulkii waa hayda fanni walbaba saas fiqigii oo kaleeto maalan minhaajkeeda hadba uun carabkaad soo marine hadba carabkaad soo marine qawaacidkiisi wixiisi waad soo akrine markaad baratay kadib laga hadla fannigaa marka kitaab muhiim ah inaad hadba uga soo celido ku celido ku celido qawaacidkii si haddii kaleeto cilmiga aad barato aadaan mudaakarayn waxa wey waa cilmigaas waa ku daynaya waa ku daynaya maxaa yeelay xadiiska cabdullahi bn cumar bukhaari iyo muslim wariyeen nabigu sala allahu alay waslm wuxuu yidhi inamaa maalu saaxibi اlqur'aani ka maali saaxibi اlibil almucaqala qofka qur-aanka yaqaan wuxuu la mid yahay qof geel leh geelkaas geelaasoo dabran ama dhaadan in caahada calayha amsaka gelas duu ka warqabo qofku waa haysana wa in alaqaha dahabad hadduu sii dayo xariga ka furo waa iska tegi wuxuu yidhi xaafid bn cabdilbari waidaa kaana alqur'aanu lmuyasaru lidikri kalibili lmucaqala man tacaahada amsakaha fa kayfa bisaa'ir culub qur-aankii oo la fududeeyey oo loo fududeeyo ilaahay u fududeeye dadku inay ku waansamaan hadduu geel la mid yahay oo haddii laga warqabana lahaynayo haddii kalena uu baxsanayo maxaad u malaynaydaa culumta kale uhri oo taabiciya ah, wuxuu dhihi jiray inamaa yudhib اlcilma annisyaanu wa tarku اlmudakara cilmi waxaa baabi'iya oo tegsiiya waa halmaanka iyo mudaakarada oo layska daayo oo usan waxa weyaan mudaakarayn taasaa baabi'da ah, waxa weeyaan ibnuljawsi ibnuljawsi saydkhaairka saydulkhaadirka wuxuu yidhaahdaa fakam min man taraka اlاstidkaara bacda اlxifdi fadaaca zamanu طawiilu fi istirjaaci maxfuudin qad nusiya fiirihi hadalkaas intaas qofku ardayga hadduu kaliya maskaxda ku hayo wax badanu ilaasho karaa wuxuu yidhi fara badanaa dad ka tegey wax ay xifdiyeen inay hadda mudaakareeyaan oo uu ka lumay wixii ay xifdiyeen oo kadib inuu soo ceshado wakhtigiisii dhammaa ku baaba'ay halay naftaad ag dhigtay waa dadaashay alfiyat bn maaligaad xifdiday haye oo iska daydo ma akridid haye bacda muddo imaa inaad ka samarto cilmiga iyo inaad dhib intii leeg haddana marto oo wakti dhir badan u baabo shanaad xifdiday maraaqu sacuudi haddana waa kuma laaban ah, kuma laaban cilmigan waa iska tega la arki ma labo ama waa ka samre wixii aan intaa stuudiyo ku bixiday ama haddana wakti intii leegaa ku luma waktigaas waa khasaara marka adaa keenay waktigaas inuu waktigaas luma adaa ka shaqeey shalay markaad xifdiday haddaad bishiiba mar laba bilood ka joogto mar aad soo ari laheed dariiqa markaad maraydo gaariga saanta aad dareeri laheed waxa weeyaan wax waktiga kaama qaate laakiin sanawaad inaad dib u soo celido oo sanawaadkaasu noqdaan wax kasaaray kuwii hore adaa ka shaqayna marka cilmiga aad barato waxaa lagu talagalaa cilmigaas inuu meel ku yaalo marka muddo markaa joogto maraa lagu laabta muddo markaa joogto maraa lagu laabta hay hay marka arrintaas daalibka muhiim ay u tahay muhiim ay u tahay alslu haani alarbacuun asalka afartan iyo labeeya daalibulcilmi qofka daalibcilmiga yaciishu wuxuu noolaana bayna alkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada dhexdooda iyo wa culuumiha sunnada culumteeda culuumihimaa aficneed iyo kitaabka iyo sunada ila maxaa yeelay kitaabka culuumu leey oo waxaa weya cilmu tafsiir cilmi ladhaha jiro culum badan u ba leeyahay iska daa cilmu tafsiir ba culum badanuu qur-aanku leeyahy oo kutub laga alifay sunnaduna culum badanay leedahay marka labada iyo culumtooda qofku waa inuu ku dhex noolaadaa kitaabka iyo sunnada iyo culumta culumta waxa weyaan cilmigii qira'aadkii oo kaleeto culumtii qur-aanku ka mid yahay usuulu tafsiirkii oo kale culumtii qur-aanku ka mid yahay waa inuu ka warqaba qofkii oo culumtii sunnada oo musطalax xadiidkii iyo cilmurijaalkii uu ka mid yahay waa inuu ka warqabaa haddana usuulkii labadooda midkoodna ka maarmi ma oo qaab aad u deliishato ayagu waa daliilkii laakiin qaab aad u adeegsato ma helaydi dadan usuulkii hayn ma helaydi marka labadaas waa inuu la ku dhex noolaadaa ah, sheekh maxamed saali uthaymiin wuxuu yidhi waxaad arkaydaa dad sunnada aad ugu dadaalayo oo qur-aankii halmaamay ah, ama qur-aanku ku dadaala sunnadiiu halmaamay ardo badana aragnay yuri sunnada aad ugu dadaala axaadiista matniga sharaxooda rijaashooda musطalaxa aad u dadaala haddaad weydiido hal ayadoo kitaabka ilaahay ka mida waa ka jaahil waana qalad kabiir ah oo aad u foolxun waa arrin aad u khatar arrin saddexaad oo muhiima ah halkaas taallo yeeshay maxamed sal uthaymiin waxay tahay hadalka culummada ay ka yidhaahdeen aayad walba iyo xadiid walba culummadu wixii ay ka yidhaahdeen waa inaan ardaygu halmaamin masaladaasuna waa mas'alada aan qof ardayu ka maarmin inuu fahmo aayad kasta iyo xadiid kasta waa in ay la noolaado ardagu uu ogaado aayaddan culammadii kawr waxay ku fasireen shay kasta marka tafsiir kasta ama axaadiisa lagu fasiray ama aayad oo culummadii kaa horreyday aadan ka hayn weliba culummadii salafka aadan ka hayn ayadoo shayga xukunkaas aad saaraydaa cillada ay jirtay wakhtigii salafka maanicna uusan jirin tafsiirkaas aad aayaddaa saarteen xadiiskaas waa baadil culummada muslimiintuna masaladaasay tasiili jireen aad u tasiili jireen ibnu jariir dabari waa aimatu salaf waa imaamu lmufasiriin suurat lacraaf iyo suurat lyusuf labada waa ku keena laba meeloodoo kala duwan suuratu yuusufna waa uga hadlaa suurat lacraafna waa uga hadlaa aayadu keena markaasuu wuxuu soo naqliyey culummadii ka horreyday saxaabadii taabiciyaalkii waxay ku fasireen sidaana la yidhi sidaana la yidhi sidaana la yidhi markaas intaas markuu keenay oo wuxuu yidhi sidaan aa fiicnaa laheed in aayadda macnaheeda loola jeedo haddii qof iga horreeyoo yidhi anaa kidha laakiin qof iga horreey maadaama aanan haynin ma dhahayo waa mujaradu dabale ka war bal ka warran suuratulyuusuf waa ka sii daran suuratulyuusuf wuxuu yidhaahdaa markuu joogo aayaddan sidaan waa la yidhi sidaanna waa la yidhi markaasuu mid ka miduu raba inuu ridiyo marka wuxuu yidhi qowlkan waxaa baadilnimo ugu filan in qaa'il salafkiioo ka horreeye aan loo helin asagaa salafkii jooga ninka yidhi ka war laakiin saxaabadii taabiciyaalka inaan loo hayn qof yidhi intaasaa ridin ugu filan ka warrama haddii qofku aayadda arinta uu u deliisana ciladaas aysan wakhtigii salafka jirin kaliya wejul istidlaalku masaxan yaa laleey laakiin la dhihi maayo salafku ma yihahdo weji qaabkaas aayadda wejka istidlaalka qaabka u deliishanayaa la fiirina inay tahay qaabkii culammadu u deliishan jireen laakiin xukunka uu ka soo saaray la dhihi maayo salafku maka yihahdo maxaa yaele shayga uu ka hadlayo ma jiro maalan wuxuu ka hadlaa kombyuutar ama telefoon ama se waxa weeyaan waxyaalaha casriga oo hadda jira la dhihi maayo xukunkan man qaala qablaka la dhihi maayo laakiin daliilka waa la fiirina wuxuu daliil u yidhi wejul istidlaalkana waa la fiirina labadaas dhisaa laga fiirina laakiin hadday arintu waktigii salafku waa jirta cilada uu cilayna waa jira shayga uu xukunka saaraa waa jira maanic diidaayana ma jirin salafkiina kama fahmin baatil intaasaa kuugu filanaa laleey oo maalan qofa aayad soo qadan qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fbidalika falyafraxuu huwa khayr mima yajmacuun fadliga ilaahay oo islaamnimadii ah iyo raxmadda ilaahay oo qur-aankii ah ha ku farxeen dadku kaasaa ka qayr badan adduunyo adduunyo waxaa ka qayr badan qur-aanka iyo islaamnimada islaamka oo cilmiga ku dhisan oo qur-aanka ku dhisan iyo sunnada kaasaa ka qayr badan waxa adduunyada aayaddaas aaqada waxay leeyihin waxaan u deliishaynaa mawliid mawliid marka oo xafladan in la dhigo ciladu maxay taha le waxay tahay yidhaahdeen cilada oo keenayda xafladan in la dhigo waa maxabatu rasuul sala اllahu alيه wasalam wاlfaraxu biwilaadatihi waa jacayl nabigii la jecel yahay iyo farxad lagu farxsan yahay dhalashadiisii waxaa la leeyahay waqtigii selafka abubakr cumar cumaan cali ay joogeen ciladaas ma jirto ah, in rasuulka la jecel yahay sal اlahu alay waslm lagu faraxsan yahay dhalashadiisii ma jirto ciladaas hadday jirtay maanic miyaa jiray arrin taagan oo diidayda in xaflada la dhigaa ma jirto maya ma jirin ma dhigeen ma u deliishadeen aayadda macnahaas ma ka soo saareen maya marka waa baail waxaana baail ugu filan in adan salaf u keeni karin mhm. intaasaa la leeya marka waa inaad laakiin markaad saas leedahay kow qaacidada waa inaad ta'siili kartaa oo ah aayaddan iyo xadiidkan haddaan cid kaaga horreyda jirin macnahaas kuma fasili kartid culummadii waa inaad ka soo naqlidaa ibnu jariiru dabir ka soo naqli waxaad ka soo naqlidaa shaadibi ictisaamku aad ugala hadlaa isaguna se uma jeedid xaafid bin cabdilhaadi asarimunmunki uga hadlaa isagoo le ma bannaana in aayaadka lagu fasilo xaadiista waxaysan salafku ku fasirin soma jeedid aimadii ah, marka sidaa nasgaraynayda waa inaad maslada dul istaagtaa soma jeedid waa inaad dul istaagtaa ma banaana waana daruuriyay u tahay daalib cilmiga inuu aayad kasta iyo xadiid kasta oo rabo inuu dariishado uu arko culummadii ka horreed waxay ka yidhahdeen haddii kaleeto sabiilulmuminiinku khilaafa sabiilulmuminiinka qofka khilaafana naar alla u ballanqaado sabiilulmuminiinku khilaafa soma jeed jahannam alla u ballanqaado marka waa arrinta aad u muhiim ah sidaas daraaddeed waa ka cuaymiin si mujmala u barbaariyey oo yidhi culummadii waaweynaaye muxaqiqiintahaa qowl hadduu raajix la noqdo waxay dhihi jireen qof iga horreeyey hadduu yidhi sidaasaa sawaabka yii hadduusan dhihin ma dhahay ka war aayaddan macnaheedu waa saas waa haddii qof iga horreeye yidhi oo culummaa xadiiskan macnihiisu waa saas waa haddii qof iga horreeye yidhi oo culummaa iley shekhulislaam temiya ka mid ah culamada saas dhihi jirta so uma jeedin shekhulislaam temiya ka mid ah ee baxri ahaa cilmiga ee cadowgiisa iyo saaxiibkiisu ka markhaati kaceen cadowgiis ah. saaiibkiis waxay yidhahdaan bad ku ahaa cilmiga soo ma jeed marka ha ku dhiiran marka wuxuu yidhi haddaad aragto waxaad aragtay mas'alo culummada agarkoodu meelay mareen in yar oo culama kamida ah qowlka kale mareen ha ku degdegin inaad qowlka kale qaadato sida badan sawaabku jumhuurta ma seego lama dhahaya marna ma seego ah, ilaa ijmac maahane oo xujo maaha qowlka jumhuurtu lama dhigi karo marna ma seego laakiin usaymin wuxuu leey sida badan ma seego sida badan xaqu waa la jira iyagu la jira marka waa inaad aad u akhridaa u hubsataa waxaa dhacdaa daliil waxaa jira laba shay oo muhiim wey ah, laba shay oo muhiim ah ayaa muhiim ah labadaa shay maxay yihiin waa koow adiladii kitaabkii sunnada tan labaad qawaacid sida buurihii oo kaleha jira oon shareecadu marna khilaafin ah, qawaacid oo sida buurihii u taagana jira oon sharcigu marna khilaafin waa inaad fiirida waxaa dhacda daliilka aad arkaydo ee soo arooray inuu shaadi ousan nabiga ka sugnayn waxaa dhacda in la nasakay waxaa dhacda in la khasisay intuba dhici karta marka qowlkaas jumhuurta khilaafsan aad uga fiirso laakiin markaad baarto ood ay ku caddaato inuusan shaad ahayn ee uu yahay maxfuud oo ay ku caddaato inuusan mansuuq ahayn ee uu yahay muxkam oo ay kuu cadaato inuusan maksuus ahayn ilaa layskama qasiso adilada ah, aqwaal culumana laguma qasiso ee daliilka daliila qasisa markay kuu cadaato kun maca daliil markaas kadib daliilka walow inta yaruba ha qabto walow inta yaruba ha qabto mar haddii daliilkii caddaada inuu sugan yahay oo maxfuud yahay ousan shaad ahayn oo muxkam yahay ousan mansuuq ahayn oo macnihiisu uu sidaan yahay ah, khalaas kun maca daliil dliilka markaas waa inaad u nusrayda laakiin waxa weeyaan kul baadi ra'yiba kow aragtida kubada kuu muuqata hala boodi alslu haani walarbacuun daalibulcilmi qofka daalibcilmiga yaciishu wuxuu ku noolaana bayna alkitaabi wasunna kitaabka alle iyo sunnada dhexdooda iyo wa culuumiha wa culuumihimaa labadaas culumtooda fahumaa kitaabkii sunnadu low lidaalibi xaal ay u sugnaadeen kal janaaxayn waa laba garab oo kale lidaa'iri shimbirka xaal ay u sugnaadeen shimbir hadduusan laba garab lahayn ma haadi karaa laba baal hadduusan lahayn mid hadduu ka jaban yahay ma haadi maya adigana haddaadan kitaabka qur tafsiirkiisa iyo axaadiista nabiga labadaas haddaadan ku tacalluqin si saxa faqiih saxiixa noqon maydi nin oo cilmigiisu dariiq saxa ku dhisan ma noqonaydo ma noqonaydo qof cilmigiisu sax ku dhisan yahy kitaabka sunnada liaaribi xaalay u sugnaadeen kaljanaaxayni laba garab oo kale wey lidaa'iri shimbirka xaalay u sugnaadeen faaxdar ka digtoonow an takuuna inaad noqoto mahiidaljanaaxi mid garab jaban labada garab mid jaban yahay inaad noqoto ka digtoonow qur-aankaad aad ugu dadaashay tafsiirkiisii xadiiskaaa kaa maqan xadiiskaad aad ugu dadaashay tafsiirkia kaa maqan waa garab jaban tahay ma noqonaydid faqiih oo saxiix uu yahay fiqigiisu oo dariiqo saxa ku tarbiyoobay ma noqonaydid ma noqonin marka aad inaad labadaas u dadaasho culummada muxadisiinta fuqahada zuhaadda kulligood hadalkaasay kala dhexli jireen xataa waxa weeye zuhaadda nimankii ahaa ee suufiyada ay dhihi jireen asal nimankaas culummadaha noo ah saasay dhihi jireen waxay dhihi jireen kitabka sunnadaha lala noolaada soo ma jeedin a'imadii zuhdiga ugu horrey ugu caanbaxay macnaa uguma horrey lakiin ugu caansanaa ee salafka weliba ahaa sida junayd oo kaleeto wuxuu dhihi jiray cilmunaa haadaa muqayadun bilkitaab wasunna cilmigeenna oo zuhdiga iyo taqwada ku dhisan wuxuu ku xihan yahay kitaabkii sunnada man lam yaqra' اlqur'aana wayaktub اlxadiiثa laa yuctadu bihi fii cilmina haada qofaan qur'aan ka akrin xadiid ka qoran cilmigeenna lagama tiriyo waa zaahid iyo waa suufi midna laga yeeli suufinimadiisu suufinimadii la rabay maaha saasuu leey suufinimadii aan rabnay maahan annaga cilmigayaga iyo zuhdigayagu kitaabii sunna ku xihanya saasay dhihi jireen hadda maanta waxa weya suufi jooga wuxuu ku leeyahay junayd maasha alla imaamka yag aha hadde imaamkii nifmadinka isku dariiqba ku socdaba imaamka mogta wana waddadiisii marta soo maa abu xabsa annaysaabuuri wuxuu dhihi jiray man lam yazin afcaalahu waaqwaalahu kula waqtin bilkitaabi wasunna walam yatahim khawaadira qofkaan aqwaashiisa iyo afcaashiisa ku miisaamin kitaabka sunnada oo waxa qalbigiisa ku soo dhaca aan tuhmin waa waxa iyagu ay diin ka dhigayaan lada mutasawifada waxaan qalbigiisa ku soo dhacaa qofkan kitaabkii sunnada ku miisaamin oon tuhmin falaa yucadu fii diiwaani rijaal rijaasha zuhaadda diiwaankooda ma lagu tiri karo kuma jira kaas kaas waa mid baadiyoobo shaydaan hogaansaday wey shekhulislam ibn taymiya wuxuu yhi faman bana kalaam cala faman bana alkalaama fi اlcilmi alusuul wاlfuruuc cala alkitaab wاsunna wاlaahaar almahuura can الsaabiqiin faqad asaaba dariiqa nubuwa qofka ku dhisa hadalkiisa cilmiga ka hadlaa ama usuul ha ka hadlo ama furuuc ha ka hadlo kitaabka alleh sunnada nabiga iyo aahaartii selafka laga soo raray oo saabiqiintii laga soo raray dariiqii nabinimada dariiqii nabinimada qofkaas asiibay dariiqu nubuwu kacaba ah, dariiqii nabiga laga keenay dariiqadii nabiga qofkaas asiibay ah, qofkaasa haysta ah, imaam اjarxi watacdiil abu xaatim araazi wuxuu yidhi alcilmu cindanaa ma kaana can اllahi tacaalى min kitaabi naadiqin غayri mansuukhin wma صaxat اlأkhbaaru can rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه waslm mima laa mucaarida lahaa wma jaءa can اlأlibaaءi min الصaxaabati ma اtafaquu calayh annaga cilmigayagu waa saddex wixii ilaahay xaggiisa ka yimid oo ah aayad qur'aan oo dhawaaqayda oo aan la nasaqin iyo xadiiskii nabi maxamed ka ansaxa sal اlahu alay slm oo wax mucaaradaya aan lahayn iyo daliilka hor imaana iyo wixii ka yimid saxaabadii oo ay isku waafaqeen saxaabadu iskhilaafeen haday iskhilaafaan qowl saxaabi xujo ma ah. markaas isagaa daliil loo raadina intaas way cilmiga iyagu marka qofka dariiqaas mara qofkaasaa dariiqadii nabinimada ka cada ah. dariiqadii nabinimada qofkaas ka cada dariiqadii nabinimada qofkaasaa ka cada hadalka hore alimaam اljunaydi eh, xaafid ibnu rajab fadlu cilmi salaf ayuu ku sheega safxada afartan iyo afar safxada afartan iyo afar abu xafs annaysaburi hadalkan ka soo rarnayna alkalaamu calى masأlaة الsamaac ibn اlqayim hadalka ibnu taymiya majmuuc اfataawa juska tobnaad saddex boqol lixdan iyo saddex almasalaةu ثaaliثaةu وalarbacuun masalada afartan iyo saddexayda istikmaalu adawaati kuli fanin fani kasta adawaadka uu baahan yahay inaad dhammaystirato almasalaةu ثaaliثaةu وalarbacuun istikmaalu adawaati kuli fanin fani kasta adawaatiisa in la dhammaystiro faniga aad rabto inaad barato wuxuu u baahan yahay wasaail cilmi la yidhah wasaail waa inaad dhammaystirato waa inaad dhammaystirato haddii kaleetood faniga mujarad ahaan ugu tacalluqdo ma gaaridid haaye kama gaaridis fiican oo xasana waxaad tihi tafsiirkiiaan barana naxwo ma taqaanid sarfi ma taqaanid usuulu fiqi ma taqaanid usuulu tafsiir ma taqaanid meel ka gaari maydi waxaad tihi fiqigiiyaan baranaa ma taqaanid usuulu fiqi qawaacid ulfiqiyana ma taqaanid kitaab iyo sunnana ma taqaanid meel ka gaari maydi meel kama gaaridi fiqiga iyo usuulu fiqiga kee la hormarinaa sheekh maxamed salix cuthaymiin sharaxa waa ku sheega culummadu labadaas qowlba way sheegaan laakiin sida qaalibka ee eh, ay ku soco jirtay waxbarashadu waa in la hormariyo fiqiga ah, laba sababoodba tan ugu horeyda ee eh, ardaga marka koowaadba waa u baahan yahay fiqiga inuu garto daqiiqad kasta wuxuu qofkii u baahan yahay inuu barto waxa u xalaasha iyo waxa ka xaramtaas u tuka laha cibaadadiisii dahaaradii wax walba markaa dibdhigaas markaa dhibuu ku yahay oo qofkii ma suga karo intuu inta usulu fiqi barto kadib fiqi bara lahaa tan labaadna fiqiga in la hormariyo waxay muhiim u tahay usulu fiqiga laftigiisa waxaa miithaallo iyo tusaalayaal looga dhigaa fiqigii haddii qofku marka fiqigii uu yiqiin waa u fududaana usulu fiqigu marka shaki male fiqigaa la hormarina xadiidkii aan baranaa tiri cilmigii oo cilmu rijaalkii musalix xadiidkii ma taqaanid meel kama gaadid weliba lafdigiisan usul iigeeda uga maarmin isagan usul iigeeda uga maarmin isagan marka fanni kasta oo aad baraydo waa inaad isku daydo fannigaas inaad meel fiican ka gaarto haddaad rabto inaad adawaadiis aruursato waa inaad aruursato lan takuna noqon maydid daaliba cilmin qof daalibcilmi ah daalibcilmigaasoo mutqinan suga mutafaniman funuun badanna yaqaan xataa yelija aljamalu ilaa rati ka galo fii sami اlkhiyaadi cirbadda daloolkeeda maa lam tastakmil haddaadan dhammaystiran adawaati dalika alfani fannigaas adawaaddiisa lan takuuna ma noqonaydid daaliba cilmin daalib cilmi daalib cilmigaasoo mutqinan suga cilmiga mutafaninan daalib cilmigaasoo mutafaninan funuun badan yaqaan xataa yelija aljamalu ilaa ratiguu ka galo fii sami lkhiyaadi cirbadda daloolkeeda rati ma la geli kara cirbadda meesha yarta ka daloosha aduguna weligaa sidaas ma laga yaabo inaad caalim noqoto weligaa lagaa sugima oo fannigaas aad ku takawsto ilaa adawaadiis aad dhammaystira waxa la yidhaha ninka mufasirka tafsiirka akrinaa hadduu naxwada xaggiisa nuqsaan uga jirto waa la fahma marku akrina haddii sarfiga uga jirto waa la fahma hadday usuulka xaggiisa uga jirto waa la fahma adabka xaggiisa hadday uga jirto nuqsaanta waa la fahma Oh, hadday fiqiga xaggiis uga jirto waa la fahma hadday uga jirto xagga siiradana waa la fahma qofkii tafsiirkii akrinayey oo tafsiir weliba aad u sugan inuu akhriyo uu rabay naxwadii laga maarmaan wey sarfigana waa laga maarmaan usuulkii waa laga maarmaan ilmu usuul waxaa weyaan cilmu usuuli tafsiirna waa laga maarmaan siiradiina waa laga maarmaan intaas markuu barto fiqigana inuu wax ka yaqaan waa laga maarmaan ila aayaadkii dhammaayo fiqigaa soo gela Ah. intaas hadday xoogaa u kulanto usuul fiqigiina waa laga maarmaan marka intaas u kulanto tafsiir waxaa soo baxaya oo waxa weeyaan malab ka macaan oo sida qofka biyo baraf leh qofka ooman ugu socdo ugu socdo aa soo baxay haddii kale nuqsaana ka daahiri tafsiirka waa tafsiir dhinac ka jaban ama laba ka jaban shan daqar leh ama laba leh ama hal daqar leh ugu yaraan aa soo baxa fiqigaad baree daruuri horta usuul fiqigii iyo qawaacid fiqihii baro balor ah, baro waa inaad barataa xadiidkii aad baranaydaa horta bal musطalaxii iyo cilmu rijaalka aad wax uga warqab haddaad weliba macno inaad ka soo saarto rabtana usuul fiqigu ha laga maarmaan lagama maarmaan marka waa in ardagu uu fannigu barana adawaadda u dhammaystiro maa lam tastagmil haddii aadan dhammaystirin adawaata dalika alfanni fa fi lfiqi fiqiga oo kale ijmac jamci bayna alfiqi fiqiga iyo wa usuulih waa inaa isku darata ma usuulu fiqigii iyo fiqigii qawaacid fiqiyana weliba waa muhiim weliba iyagu faa'iidadoodu waa ka deg deg badanta ha qawaacid fiqiyaha usuul fiqiga usuul fiqigu adilada sida loo daliishado ku bara laakiin masaa'il ku sii siima qawaacid fiqiyaha masaa'il badana waa ku sii siinaya faa'iidadiisuna waa sariica si sariicaad faa'iid badan uga heli وفي الxadيiث xadيiثko kale اجmع jamci bayna cilmay الriواayaةi wالdirاayaةi haddaad xadiiث baranaydo cilmu riwaaya sanadkii wey maa yatacalaq bاsnaad cilmu riwaayo sanadkii صaxiixi iyo ضaciifki iyo inaad kala garato anwaacdii culum xadiika cilmu riwaaya waa kaas cilmu diraayana waa macnihii xadiidka matniga manihiisi matniga macnihiisi waa inaad taqaana matniga macnihiisa marka waxaad uga baahan tahay inaad haddee marka horena culummo ka qaadato kadibna shuraaxdii aad kaalmaysato ah, shuraaxdii aad aad u akrido xadiis kasta ood macno ka qaadan rabto waa inaad shuraaxdii aad u akrido marka labadaas waa in isku darto wahaakada wاlmru arinku haakada waa sidaas wailaa in lam tafcal kada haddaadan saas yeelin falaa tatacana war ha dhibtoon meel gaari maydid fannigaad baraydo haddaadan adawaadiisa dhammaystiran ha dhibtoon naftaada ha iska baabi'in meel uma socotide wahaakada wاlmru arinku haakada waa sidaa wailaa in lam tafcal kada haddaadan saas yeelin falaa tatacana ha dhibtoonin qaala اllahu tacaala ilah wuxuu yidhi aladiina dadka aataynaahum aan siinay alkitaaba kitaabka yatluunahu kitaabkay akrinayaan xaqa tilaawati akrintiisa dhabta ah ma nuqsaaminayaan waa idqaaninayaan waa idqaaninayaan ulaa'ika kuwaas oo idqaaniya kitaabka yu'minuuna bihi waa kuwa rumeeya macno labaad aladiina dadka aataynaahum aan siinay alkitaaba kitaabaa la sii macnaheeda si saxay u qaateen wey horta aladiina ah. dadka aataynaahum aan siinay alkitaaba kitaabka yatluunahu waa raacayaan xaqa tilaawati inta macnihiisa gartaanay ku camal falayaan wey waa raacayaan talaa ah labada macno leh talaa ah labada macno waa akriyey iyo tabica waa raacay <laughs> cabdullaahi ibnu cabaasna saasaa laga weli cabdulaahi bni cabbaasna waxaa laga wariyey inuu yidhi yatluunahu yatabicuunahu xaqa itibaacihi cabdulahi bn cabbaasna saas yatabicuunahu xaqa itibaacihi waxay raacayaan raacidiisa oo dhab tahay raacayaan oo hadda bimacnaa itabcana qur-aankayga ku jirtaaba wlqamari idaa talaaha ah. waalqamari idaa talaaha marka labada macno waata marka dadka kitaabka la siiyey waa dadka waa dadka qur-aanka idqaaninaya akrintiisii kuna camal falayo raacaya kuna camal falayo raacaya waana culummaduna waxay yidhaahdeen nabiga xadiiskiisa sala اllahu calayh wasalam oo uu nabigu yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama dadku waa saddex martabo waa saddex martabo martabada ugu sarayda oo xadiiskaas lagu dabaqi kara waxay tahay waa qofka lafdigii qur'aanka bartay macnihii qur'aankana bartay dadkana lafdigiina bara macnihiina bara sida nabigu ahaa sal اlahu ala nabigu saasu ahaa lafdigiina waa bartay macnihiina waa bartay labadiina dadka waa baraha xadiiska boqolkiiba boqol qofkaas waa ku dabaqayn waana nasiibka ugu kaamilsan dadka qaadana qofkii lafdiga kaliya bartay bara nasiibu ku xadiiska sooma geli karo lama dhihi karo mana wada aan xadiiska qofku ka hadlo laakiin nasiibu ku waa bartay lafdigii dadkiina waa bara qofkii macnaha bartay lafdigiina hadda waa akrina oo lafdiga xabad ka hayn macno ma keeni karaba oo macnaha kaliya dadka bara tafsiirka kaliyuu akriya nasiibuu ku weliba nasiib awfaruu ku waaba maqsuudkii loo soo dejiyo kitaabkanba in macnihiisa la ogaado oo lagu dhaqmo laakiin ma wada laha nasiibkii hala lafdiga dadka ma baro ah, meesha waxaad moodaa dad siday tahay u wada qaadan kara waa macalimiinta malaha macalimiintu hadday tafsiirka si saxa u bartaan caruurtooda tafsirka u akhrisana mogta ayba quraan ku dhigaanba wax kale intaan la gaarin ah, hadday xataa juscama baraan khalaas tafsiirna waa bareen qur-aankiina waaba bareen soomaa macnaha fursaddaas dadka si dad saas u heli kara lamaba arkaba ah waa fursa dahabiya marka qur-aanka ilahay wuxuu soo dejiyey mogta in caqiida laga dhigto lagu cibaadaysto la raaco soo maaha ah, lafdiga keliya hadaad u dhiibto waxa weeyaan waxbaa ka dhima qayr weyn waa qabata lakiin wabaa dhima waxbaa dhima fayustafaadu waxaa laga faa'iidaysanaa minhaa aayadan anna daaliba ad ardaga laa yatruku ka tegima cilman cilmi xataa yutqinahu ilaa uu sugo maadaama xaqa tilaawatidaas laga qaadana akhrinta dhab tahay akrinaya waa sugayaan we ah, waa sugayaan marka waxaa laga faa'iidaysanayaa ardagu inuusan ka tegayn cilmi ama fanni ilaa uu sugo culummaduna waxay aad u sheegi jireen fanni qofku inuu aad ugu taqaquso aaday u fiicanta waana boorri jireen cilmiga dariiqa lagu bartuu leeyahay haddaan qofku dariiqada marin meel ma gaara juhdi badanaa ka baxa imaamu maawardi kitaab wuxuu leeyahay laydha aadaab اdiin wdunya aadaab اdiin wdunya kitaabkaas safxada boqol toban iyo saddex daarta ibnuljawsi dabcada ay daabacday wuxuu yidhi waclam ana lilculuumi awaa'ila tu'addi ilaa awaaqiriha ardayow ogow culumtu waxay leedahay awaliyaal aakhirka qofka gaarsiiya wamadaakila tufdi ilaa xaqaa'iqiha waxay leedahay albaabo laga soo galo culumta oo xaqiiqada ku gaarsiiya walaa yaطlub اlaakhira markaas wuxuu yidhi falyabtadi falyabtadi daalib اlcilmi biawaa'iliha liyantahiya ilaa awaakhiriha wa bimadaakhiliha liyufdiya ilaa xaqaa'iqiha ardagu ha bilaabo cilmiga awaa'ishiisa siduu u gaaro aakhiryaalka albaabada ha ka soo galo si uu xaqiiqada u gaaro yuusan aakhirka dalbin isagoon awelkii bilaabin yuusan xaqiiqa inuu gaaro isku dayin isagoon albaabkii ka soo gelin sow ma jeedid haddii kale aakhirna gaari maa xaqiiqana garan maa waxayna la mid tahay dhismo la dhisay aas-aas aan mana dhacdo miraha in la gurta iyadoon geedba la tallaalin miyay dhacayda inaad mira iska gurato adoon geedba tallaalin marka haddaad dariiqa ka lunto weligaa noocaasa noqonaysa ardayga marka waxa u habboon inuusan dalabkiisa ku dhisin aas-aas la'aan fursadda uu ka faa'iidaysto waxaana yidhahdaan culummadu hadduu rabo qofku inuu aad wax u idqaaniyo waa inuu takhaquskiisa fanni ka dhiga khaliil ibnu axmed alfarahidi imaamkii naxwada ibn cabdilbari jaamicu bayaan cilmi wa fadlihi juska koobaad an boqol labaatan iyo wuxuu yidhi idaa aradta an takuuna caaliman faqsid lifannin min alcilmi hadaad rabto caalim inaad noqoto fanni u qasad oo cilmiga ka mida fannigaas inaad ku taqaqusto isku day fanni u qasad dooro fanni ah. wain aradta an takuuna adiib hadaad noqoto qof adiib ah aad u hadla fakud min kulli shayin axsana shay walba xoogaaga u fiican ka qaado ah. adiga kala dooro marka inaad taqaana meelaad u socoto abu cubayd alqaasim ibnu salaam wuu yidhi maa naadaranii rajulu qadu wa kaana mutafannina fi lculuumi ilaa qalabtu weligay ilama doodinu yidhi qof funuunta oo dhan wax ka yaqaan ilaa waan ka qaalib noqda maba dhacayda kaasdaad ishelno waa ka adkaana maxaayl fanni walba muqtadafaadu hayaa uma bisla funuunta wuu yidhi walaa naadaranii rajulun walaa naadaranii rajulun duu fannin waaxidin ilaa halabanii fii cilmi daalika weliga ilmadoodu inuu hal fanni qof ku tahusa ilaa fannigiisaas waa iga adkaada meeshaan isku aragno iga adag fannigaas mar haddaan isla galno hadda meesha meel oo laysriixaya maahane cilmiya lagu wada hadla qofkii cilmiga xujada hela waa la raaca de wax macaanida lagama adkaado hmm, soo ma jeedin marka ardaga wax uga fiican maleh inuu fanni aad nafta ag oo uu derajo fiican ka gaaro jaamic bayaan cilmi wa fadlihi uu hadalkaas abu cubayd alqaasim ibnu salaamna ku qoran yahay juska koobaad an boqol labaatan iyo saddex hadalka horan soo sheegnayuu ku xigaaba aimo badanaan dhihi jiray xadiidka waxba laguma daro alimaam alharawi oo kaleeto imaam sakhaawi oo kaleeto waxa weeyaan alghaayatu sharxu lhidaaya juska koobaad boqol sideetan iyo an wuxuu leeyahay tawaaqulka cilmiga luqada la galaa oo aad qofku naxwada un iska ag fadhiyo iyo sarfiga iyo balaaqada iyo qad yucadilu calayhi idraaka hada اlfanni cilm اlxadiiث inuu gaaro ayuu ka dayacaya markaas wuxuu aladii saraxa a'imathu biannahu laa yaclaqu ilaa biman qasara nafsahu calayhi walam yaduma kayrahu ilayh cilmulxadiidkaasoo culummada a'immada muslimiintu caddeeyeen inuusan qofka maskaxdiisa ku dhegayn ilaa qof asaga kaliya ku gaabyo maahan oon wax kale ku dar wax kale aan ku darin musalixiisa cilmurijaalkii matnigii shuraaxdii qof iska ag fadhiyo maahane qof kaleeto cilmiga meel weyn kama gaaro wakadalika khadiib albaqdaadi asna alrisaala almustatrafa lilkatani safxadeeda hadalkaasoo kalu leey wuxuu le cilmu اlxadiiث laa yaclaqu yacni culuuqan taaman ila biman qasra nafsahu calayh walam yaduma kayrahum min alfunuuni ilayh hal fani qofaan ku darin qofkaasaa meel weyn ka gaari kara ah, maxaa yeel cilmuxadiis waa culumta ugu ballaaran ee cilmiga muslimiinta allahu akbar iyo jahli looga sugnaa jiray waxaan joogi jirna iyadoo la yidhaahdo cilmigu waa saddex cilmu cilmu sana iyo cilmu bilo may cilmu bilo ka bilow cilmu bilo iyo cilmulsana iyo cilmulcimri waa saddexdaas cilmu bilo waa xadiis yihahde dhowr bilood ku bara isaga maxaa yeelay xadiiska markaas yaalla xu aha mataqaan wuxuu ahaa ibnu abi jamre iyo arbaciin iyo mukhtaarulxadiis kitaab la dhihi jiray oo daciif badnaa marka kuwaas bila waa lagu baran karay waa runtood musalaxna maba jirin xataa albayquniya lama hayn marka waa run intaas bila waa lagu baran karay cimd iyo buluq iyo warki dahda kuwaas riyaad saalixiin xataa lama hayn waa la yaqaan ninkii keenay waddankan soomaaliya marka cilmina waxayna waa cilmu sana waa naxwada sanad iyo laba qofka hadduu jilibka aasa waa ka libin keeni kara waana run cilmulcimri waxay dhan waa minhaajka minhaaj waxay yidhahdeen ma baran ilaa qofka uqowa intuu akhristay meeqa gooraad akhristay toban iyo laba mataqaan iga toban iyo laba goor waaba kuu tirsanta intaad akhrisay ha meeqa gooraad shiiq u ag fadhiisay oo inta bilowday dhammayd toban iyo toddoba goor mataqaana minhaaj ma taqaan minhaaj waxay yidhahdeen qofaan dhihin ma aqan meeqaan un waday kollayba un soddon sano waa dhegaysaa ha ma aqan hadda intuu maraayo inta sheekh <laughs> qofkaasaa yaqaana yidhahdeen minhaaj laa ilaaha illaa ant ee cilmiga cimrigii oo dhan maxaa lagu aabashay sax maaha sheekh kitaabku maahan ma og tahay wax luqsiyaho wax banu aadam fahmin maaha kitaabku waa kitaab loo qoro in la fahmo soo ma jeedid haddaad dadaasho waxa dhacdaa laba mar markaad marto si sax haddaad u akhrisaydo oo haddaad daalibcilmi dariiqadii aan soo sheegnay wax ku akhrisay aad tahay inaad si saxa u fahamto kitaabka ood barato laba saddex markaad maraydo soo ma jeedo laakiin intaan akhristay ma aqaan anaaba arkayba shan iyo toban goor aan artay nin yidhi oo aan wax u ka fahmaya iyo afar iyo toban labada mid marka kaasu waxbarasho maahan waa baabi'in cumriga lagu ciyaarayo kitaab warkama hayo xadiis warkama hayo kanuu weligiis ag fadhiyey kiina waxma kama hayo allah mustacaan alfaslu saadis fasalka lixeeya ataxalli waa isku qurxin bilcamali camalfal la isku qurxiyo qofku camalfal inuu isku qurxiyo iyo ku dhaqmid uu cilmigii uu bartay uu ku dhaqmo alaslu raabic walarbacuun min calaamaati cilmi naafic cilmiga naafica calaamadihiisuu ka mid yahy calaamadaha lagu yaqaano cilmiga naafica tasaa'al weydii adiga isweydii tasaa'al isweydii maca nafsika nafsadaada la jirkeeda can xadika nasiibkaaga min calaamaati cilmin min calaamaati اlcilmi cilmiga calaamadihiisa xaal uu nasiibku ka mid yahay cilmiga annaafici oo naafica waa daruuri tan waa masale aad u muhiima naftaada adiga qofna weydiine isxisaaba intaan ilahay ku xisaabin waxaad isweydiidaa cilmiga naafica calaamadihiisii meeqaad ka haysataa calaamaduu leeya cilmiga cilmiga kulligiis naafic maaha qofna waa daariyuu ku yahy midna naafic ku yahy maxaa wlqur'aanu xujatun laka ow calayka maahan laa laka walaa calayka cilmi la yhaha ma jiro adna waxba kuma dheefin dhibna kuu geysan ma cilmi la yhaha ma jiro cilmigu ama waa ku anfaca ama waa ku dhiba haddaad ku dhaqanto waa ku anfaca haddaadan ku dhaqminna xujuu kugu yihi ilahay hortiisaad ku ceeboobi waa ogaatay xaad ugu dhaqmi weyda kuu taala marka cilmiga naafica calaamaduu leeyahay lix uu sheegaaya lixdaas naftaada ka raadi wixii kaa maqan ku soo dar hadday kaa wada maqan yihin waa musiibe raadi haddaad wada haysato ilaahay uga shukri calaamadahan isweydi naftaada waxay ka haysato tasaa'al weydii maca nafsika nafsadaada la jirkeeda can xadika nasiibkaaga min calaamaati cilmi naafic cilmiga naafica calaamadihiisa xaal nasiibku ka mid yahay wahiya calaamadihii alcamalu bihi waa ku dhamid lagu dhamo ku dhaqmid waa arrin muhiim ah inaad ku dhaqanto si aad aakiro ilaahay hortiisa ugu badbaadoodan u ceeboobin ahaani karaahiyatu taskiya in lagu taskiyeeyo inaad nibcaato iyo walmadxi ammaan iyo watakabur isla weyni cala alkhalqi makhluuqa la iskala weynaado calaamadda lagu yaqaan cilmiga naafica waxay tahay inaad nabcaato in lagu ammaano ah, caalim aad tahay diinta ilaahay ku nooleeyey adoo kale lama arag maa sha allah iyo dadka inaad iskala weynaato inaad jeclaato waa musiibo haddii taas lagugu arko cilmi naafi calaamad waxaa u ah iyo taskiyada inaad necebta oodan jeclayn ah, waana arrin qalbigaaga ku tacluuqdo ilaahay baa og aduguna ogaa karta laakiin addoommadu kuguma oga marka ilaahaa kugu oge qulubtaada fiiri bar ah, qalbigaaga fiiri waa inaadan dadkana iskala weynaan ah, waa inaadan dadka iskala weynaan aali takaauru tawaaducika tawaaducaagu inuu bato kula masdadta markaad siyaasato cilma mar cilmi siyaasato hoos isku sii ah, tawaaducaagu ha bato mar cilmi kororsato tawaaducaagu ha barto mar cilmi kororsato tawaaducaagu ha barto u tawaaduc xaqa iyo khalqiga labadaba dadkana ha iskala weynaan xaqana ha iskala weynaan ah, xaqa markaad aragto u hogaansa qof kasta ha kuu sheego qof kaa yaraa kuu sheega ardagaagaa kuu sheega dhammaan ardayan caamiyahaba kuu sheegi karaba xaqa ha iskala weynaan wuxuu cusaymin yidhi haddii tawaaducii xaqa iyo tawaaduqi tawaaducii khalqiga iska hor yimaadaan ka war say iskaga hor imaanaya waxaad aragtay qof xaqii cayaya oo ku faraxsan in lala collaytamo qofkii sunnada ku dhaqmaya qofka sunnada ku dhaqmaya in lala collaytamo qof ku faraxsan oo xaqiiba cayay kaas mau tawaadice mase xaqaa difaace maya xaqaa difaace markaas xaqaa khalqiga ka weyn hadduu rabo ha ku caayo ha ku aflagaadeeyo ha ku nebcaado ha kula colaytamo u abayeelmay waxaa difaacay xaqa taasoo kale inaad garo weydo marka waa jahli araabic alharabu cararid min xubi tara'usi madaxnimo jacaylka aad ka cararto iyo wa shuhrati caanbixidda iyo wadunya adduunyada saddex shaybaa ka carar madaxnimo inaad jeclaato dadka dhexdooda inaad caan ka noqoto inaad jeclaato ood soo baxdo dadku inay ku bartaan adduunyada saddexdaasbaa ka carar waa saddex abeese saddex abeeso wey araabic alharabu cararid min xubi tarausi madaxnimo jacaylkaaad ka cararto wa shuhrati caanbixidda wadunya adduunyada alkhaamis hajru dacwa alcilmi cilmi sheegashada inaad ka haajirto ood ka tagto oo markaad wax barato caalim baan ah waxbaan bartay anaa wax og waa inaadan sheegan asaadis isaacatu danni malaha inaad u xumaydo binafsi nafsadaada nafsadaada inaad u malaydo nafsad daalimada inay tahay diinkii ku dhaqmidiisii naftaada inaad tuhunto ood ayada malaha u xumaydo ee naftaada naf taqiyad dhowrsan caalimad ah dadaal badan waxa weye fahmo badan masalada siduu u fahmaa kalihu ay saxan tahay qofkii khilaafa baadiyeysan yahay naftaada hu fahmi wa isaanuhu ixsaanu danni malaha inaad u wanaajido binaasi dadka dadka muslimiinta inaad wanaag u malaydo maxaad uga badbaade inaad wax ka sheegtad uga badbaade qofka waxaa wax laga sheegaa markaad balaayo u malaydo bisharaado waa jaahil diin la fahma waxa weeyaan qofka markaad xumaan u malayda kadib aad ku dhici cirdigiis laakiin haddaad qayrba u malaynaydo waxba ka sheegmayo marka wanaag u malay dadka tanaasuhan ka fogaansho aad ka fogaanaydo daraaddeed canilwuquuci inaad ku dhacdo bihim dadka ood wax ka sheegto ood xamato ah, si aad uga fogaato tanaasuhan ka fogaansho canilwuquuci ku dhicitaan bihim dadka aad ku dhacdo laakiin sheekh maxamed salix uthaymin wuxuu masalada tafsiiray rabtaa qofkii lagu yaqaan xumaanta ah oo asaga dhanba har wadaa lagu yaqaan wanaag looma malaynayo kaas haraa loo malaynaa waana laga digtoonaana maaa waa lagu bar mala ma joogto waaba lagu yaqaan qof bidcada faafinteeda sharta iyo balaayada lagu yaqaan kaas balaayadaasaa loo malayna hadalkii ka soo baxa waa laga digtoonaana xadaraa laga qabaa laakiin dadka muslimiinta wanaag u male sida kale wanaag u male dadka muslimiinta sidoo kale wanaag u male waqad kaana wuxuu ahaa cabdulaahi bnu mubaarak cabdulaahi ibnu mubaarak imaamkii idaa dukira marka la sheego akhlaaqu man dad akhlaaqdood salafa hormaray yunshidu mid oo waxa weeyaan soo inshaadiya oo shicirkan soo qaata laa tacridanna ha u banbixin bidikrina annaga la sheegideenna sababteed maca dikrin ayaga sheegiddooda la jirkeeda marka annagoo kale nala ka hadlaayo kuwaasa nagu matelin kuwaas ma gaarno saasuu dhihi war imaam cilmi iyo zuhdi iyo jihaad ku caanbaxay ah soo ma jeedin cabdulahi bn mubaara haddii jihaad la yidha imaam ku ahaa haddii la yidhaha xadiis imaam ku ahaa baabka la joogo zuhdiga iyo cibaadada imaam ku ahaa oo kitaab gaaraba kale haddana wuxuu leeyahay saxaabadii marka la soo qaado kuwaas iyo annaga isku meel yaana laku sheegu leeyahy kuwaas meeshay joogaan waxba nagu kama haynin dad isku nuucana ma nihin saasuu leey naftiisu wuxuu arkaa inay hoosaydo laa tacriana ha u banbixin bidikrina bisababi dikri annaga la sheegideen sababta maca dikrim ayaga la sheegidooda la jirhkeeda laysa saxiixu qof caafimaad qabaa la maahan idaa mashaa markuu soconaa kalmuqcadi qofka naafuubay muqcadka waa la qof istaagi karin ah, qofka la fariisiyey ah, muqcadka waa qof la fariisiyeyo qofka oo jiiska noqday oo aan istaagi karin wa ah, oon soco karin qof caafimaad qaba markuu socdo ma wuxuu la mid yahay qof oo jiis ah oo ama naafo ah ama aan socoba karin la mid maaha annagu xagga cibaadada saasaan ka nahay marka iyaga la arko alaslu alkhaamis walarbacuun zakaat lcilmi ah, asalka fartan shanee weyna cilmigaaga aad sekada ka bixido cilmigaaga inaad sekada ka bixidaa lagaa rabaa ah, maalka haddaan seke laga bixin waa eber soo maaha musiiba ku dhacday cilmigaaga sekada ka bixi zakaat اlcilmi addi gudo zakaat alcilmi cilmiga sekadiisa saadican xaal aad la jahrayda bilxaqi waa kana sekadii xaqa la jah ah, xaqa la jaha qof kasta ood aragto oo diinka ku xadgudbaaya ood awoodo si nusxiya ugu sheeg walaaltinimo leh nasteexa ka muuqato wanaagga ugu sheeg qofkii daacada ilaahay ka tegaya si nusxiya ugu sheeg la jahar xaqa addi gudo laakiin halkaas wiil dabagaarle inuu soo fariiso masaajidka dhexdiisa ardadiin inta fadhidoon hal midoo la hadlaya erag ee ummadaas ummadii nabiga maysan ahayn dadkaas bal cilmigay barahayn ayta maysan cilmigii nabiga ahayn ah, wax la fahmi kara qof kastoo walaalkaa wax ka qaldayn aad aragto si nasteexa leh wanaag leh hadal naxariis leh ugu sheeg tartiib kaale adeer hayta dhafoorada kaa xiira waa sidaan cadaabkaa lagu gala masaajidka wuxuu soo galay cadaabu ka cabsaa qofkan dhafoorada xiiran ah, madaa kusoo qabsa masaajidka ilaaha keenay allow ka baqa soo maaha waxaa tidha allah aad ka baqayd ood u tukaydo haddee dhafoor xiriddana waa kugu cadaabaa ka cabso allahaas ka cabso allahan aad ka cabsanaydo ood masaajidka u soo gashay tashabuha gaalada isku ekaysiinta waa kugu cadaaba allah soo cadaabkiisa maaha waxaad ka cabsayda ood masaajidka u timi ee tanna waxba u cadaaba alle ee ilaahay uga baq qof kastood arto si nusteexa leh wanaag leh naxariis leh ugu sheeg hadal hal qof haddayn ilaa qof haddaan awoodin maa halkaas nin wato staaf wato ciidan oo adda qaabdara ka muuqato waxaa dhici karta inaad inaadan awoodin hmm, qaabdara ka muuqato laakiin qof caadi od laba hadli karto waa inaad la hadasho inaad la hadasho addi gudo zakaata alcilmi cilmiga sakadiisa saadican xaalaad midkii la jaaraya bilxaqi xaqa amaaran xaalaad mid farid badan bilmacruufi wanaagga nahaa-an xaalaad tahay mid badan canilmunkari munkarka muwaasinan xaalatay mid isku miisaama bayna almasaalix masaalixda iyo walmadaari dhibaatooyinka tanna waa laga maarmaan ah, lagama maarmaan haddii ay rabo qofka daalib cilmigaa inuu ummadda islaaxiyo waa inuu fiiriyo hadalkan inuu yidhaahdo ma dhibaa ka imaana mase dheefaa ka imaana waa inuu fiiriyo ah, laazim waa inuu fiiriyo oo si saxa miisaan aan fulaynimona ahayn aan qariska tuurnimada ahayn uu ku fiiriyo labaduba waa kasaare ah dadka gobol kiirada ka badane wuxuu rabaa inuu ummad dhan ku bedelo bayna cashiyati wa duxaa siduu yidhi shek maxamed sali uthaymiin subax iyo galab ummad qarni dhan talyaani gumaysana talyaaniya qarni dhan gumaysana wadankan muxuu soo maray ilahay baa ilaaliya diinkaani soo ma jeed haddii la aamusi lahaa wadanka dhan waa waa horogaaloobi dadkan laakiin dada ilahay ku badbaadi makriga gaalada iyo waxa weeyaan dadka mufsidiintana saad moodayda waa ka daciifsany xoolahay bixinayaan cilmiyay bixinayaan xoogay bixinayaan haddana ma soconayo sida badan ilaahay baa fashilaya adiga markaa meesha u habboon in laga hadlo ku hadan kelmadda maalinkaas munaasabka u ah sheeg midda haddaad sheegto dhibaato keeni karta ka aamuso marka gabal munkarka gabal in laga aamuso aamusaxad ugu jirta oon la sheegin macruufka gabal inaan la amrin a maslaxadda ku jirta ah. marka waa inaad taqaan qof wax miisaami kara ah waa inaad ogaato inaan ummad boqolaal sano fasaadsaneed aysan subax iyo galab ku hagaageen ay muddo rabto tartiib islaax hadba tan hadba tartiib hadba tartiib hmm, waddankan maxaa la soo marsiiye ma taqaana jooga odaya oo hadda jooga heegay iskoolaadka wa ka dhiga jir iskoolaadka kniisadaa ku dhextiila y iskoolaadka meel gobolo halkaan aan iskool ka dhiganayo axadda kniisad mise iskoolka dhexdiisa lagu tukan jiray ardada soomaaliyada lagu tujinay soo ma jeed qofka la arko inuu ka soo hor jeedo kniisadda amase kirishtaannimadana waa laga celi jiray iskoolka waa iskool soomaaliyada ogow wuxuu yidhi aniga maalin maalmar ka mid a ah laga celi usbuuc dhan waxbarashada u fiirso waddankan wax la marsiiyey wuxuu yidhi macallinka cashar noo dhigayo marka wuxuu nagu qancinaa saliibka inuu gargaaro oo uu cadowga kaa celinayo markaasuu fiiri bal bahalkaas cadowga waa bahal lasoo tababarayoo talyaani laga soo diray oo arkay inuu daaci rasmiy casharuu noo qoraa markaas wuxuu yidhi yidhi hadda ka hor tuugaa jiray ku yidhi tuug nin ah oo soddon magaalo xada magaaladiiba muddu ka maqnaana mar aan laga oqonu imaana soddonkaas u mirteeya tuugnimada marka tuuluu yimid inuu xaduu rabay habeenkii roodaa yimid markaasuu wuxuu galayuu yidhi tuuggii baadarigiya sheega waa sheeko la raba dad in lagu maskaxda looga xado ee wax jira maa wuxuu yidhi tuuggii wuxuu galay xero lo ku xaraysanta meel lo ku xaraysanta roobkii ka galay markaasaa saca hadlay wuxuu yidhi yidhi qofkii raba adduunyo buurta hebla la yidhaa habeenka isniintaa soo socotay badda u aroore meesha ay ku fadhiday ka kace meeshana dahabaa ku jira maa dahabkaas qaato markay baxdo muxuu meelaha u wareega qofka adduunya raba aasaciriyo sac kalaa wuxuu idin yidhi oo hadde asagoo dahabkii guraya hadduu buurtii soo laabato soo ku fadhiisame suu iskaga cila aasac kale yidhi markaasuu yidhi yidhi geedka hebel ah fiyoorihiisa macnaha ubixiisa waxaan haynu kama celi karaan inuusan intuusan meesha aadin fiyoorahaas qaato oo buurta markay timaado ku taago fiyoorahaasa ka celaaye markaas wuxuui tuugii carar fog buurtii aaday suu fiyoorihii haddana raadiye maa habeenkaas waa jumca mase sabdi labada mid aheedu sabdi oo dhanuu raadina axaduu raadina galabti axadu fiyoorihii hel kaasuu buurtii la tegi say waa fadhidaasuu wuxuusu yidhi hadda hadday dhaqaaqdo daalka weelkaad ku qaadeen ka orday oo tuulada u dhawe tagay baadari jooga oo saliib leh uu yidhi waryaa waxaad weel hayda soo qaad caawa fakriga labtuuraa wixii weel hayay soo qaadeen meeshii buurtii ag fadhiisteen saqday dhex markay tahay buurtii aroorta markay dhaqaaqday dahabkii gurid ku bilaabeen weelkii ku xagga dhig weelkan buuxi xagga dhig wuxuu yidhi markuu dhowr weel buuxiyey aabaadarigu yidhi waryaa buurtii intaasay soo laabatee naga keen ka tagna meesha tuuggan wuxuu yidhi fiyoorihiiu sitaa isku hallayna baadarigu ma oga marka wuxuu ku talagalay yuu baadiriga inta dilo inuu dahab keligiis qaato markaasuu yidhi dhib male si baan isku xallaynaahe dahab lagama tage dahabka aan ku run wuxuu isleeyahi burtu inta timaaddo oo adugu fiyooraha u dhigto baadiriga ha ku fadhiisato markaasuu wuuu yidhi markaasuu wuxuu yidhi buurtii ha soo dhigato yidhi ayagoo gurcay oo haddee waxa weel dahaba ah meeshaan rasaysan la yaabo fiyoorihii ku taagay yidhi say wuxuu halkaas inta ku dhifato tuugii fiyoorana wax celaayi baadari saliibkiisu inta la baxayuu ku taagay oo yihi ciisa iga celi siuu hal maray buurtii dhaqaaqday way ka jir dahabkiisiu rartay baadarigu markaa saliib hala ogaado qof walbau nab ciisa bari soo ma jeed waa meeshu uga dan lahaa markaasaan idhi yuu yidhi say ku dhacday markaasuu yidhi istaag ka bax fasalka xaafiiska igu sug xaafiiska igu sug xafiiskiian tegey casharki waan sheegay hadha u yimi waryaa maxay ahay su-aashu markaasaan idhi yidhi aniga aabbihi hooya waxay noo sheegi jireen ilaahay keliya hadhib celi kara aan idhi markaasuu yidhi waa idab daran tahay hal usbuucin cashar melid bax bax fakor waa soomaaliya iskoolaadka soomaaliya soo ma jeed bal markay dambe markay dambe dawladda soomaaliya dawladdiya jirtay gumaysi waa laga soo gudbay markaas gumays ma jiro dowladdii soomaaliya dhisan oo maxamed saad baar ka horreeyey markaas wuxuu yidhi maanta dowladdu waxay soo rogtay go-aan ah waa in iskoolaadka diin iyo carabi lagu dhiga awl xaraf lama arag wuxuu idhi dadkana waa dad wuxuu inta shayaadiintaas wax u dhigeen diin aan hal darajo keenayn iyo carabi imtixaankaa lagu daadaa wi marka isagana hadda wax ku dadaalayana male dowladdaa tiri yidhi qofkii imtixaanka diinta ku dhaca iyo carabiga waa dhaca sanada oo isku dayayda inay wax noolaydo shaydaanka xunkaa meesha haystay wuuna yii dhegaysta ardadii dad markay dacdatay wax aad ku badbaadayda waxa laga arka inad tirada anagu kirishtaanaan dowladdu wuxuu dhi qof kirishtaan carabi kuma khasbayda iyo diin laakiin qofkii muslim ah ogaada sanadaas waa dhaca anaa fadhiyey waa nin fadhiya halkan ganacsadaan anigaa ardada ka mid wey maan sheeko fiiri ardaya ii yimid wey aan xasuusanaya markaasuu yidhi shiikh waa dhacay macallinkiina wuxuu yidhi baadari waxaa tidhaa kirishtaan marka hooyo iyo aabban muslim ay ahaayeen maxaan sameeya walaal uu leeyahay aniga hooyadii aabbahi waa muslimi anu aabbahi hooyada muslim yihiin kirishtaan ahay maan dhihi kara uu leeyahay waxaan idhi yidhi kirishtaan ahay isku dhihine bax orod ka carar hadday kuu diidaan waa cararay wallahi hooyada aabbahi iska aadaya uu yidhi waxbarasho aan waaye intaan islaamnimo weylahay anaa kii tuji jiray meeshaana maalin dhow ku arkayo maalin iskoolka qaybta tukata ardada qaybta axadda tukatay axadda kii tuku jiray meeshaana maalid ku ark ah. dalkii saas loo galay oo iskoolaadkiisu saas ahaayeen maanta meeqa kariisadooda ka shaqayda waa yaryihin wax shaqeeya soo ma masaajid meeqa ka dhisan meeqa tawxiid ka socota diinkan allah iskale hadalkaas waxaan idin kugu sheegaya waxay tahay waxa weeyaan gaalada bururkooda iyo baqbaqdooda lagama cabsado innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu lxaafiduun diinkan allah soo dejiya isagaa ilaalina ah, nuglaydaan lagu baabdii karin dhaqaalaan lagu baabi'i karin marka gaalada baqbaqdooda inta aragta haddaad istirado u dhammaato islaam waa laga taqalusay alla dadkaada dhexda ka raac adiga dee dulloobayo maan diinku saas ku duloobma diinku saad moodayda waa ka taya badan ha awood macnawiyahaa jirta oodan adigu fahmayn ilaahay ku kalsoonow intaad maraykan ku kalsoonaa leh oo isdhiila maraykana wax baabi'inay waxaad tidhahdaa allaa gargaaraya halkaan qalbigaaga ku xir ee fulinimada iska daa wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak cala nabina